رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa ama aan maraynaa kitaabkii matniga abishijaaca waxaan ka soo baxnay qaybihii weyse qaadka ama weysada waajibyaalkiisa iyo sunnooyinkiisa taasaa noogu soo dambeysay faslun waalistinjaa'u istinjadu in la darab qaato waajibun waa waajib min albawli kaadida xaggeeda waalghaa'iti iyo saxarada xaggeedaba in la istanjoodo oo qofku uu darab qaato waajib waaye fasligaasaan markaan gelaynaa walistinjaa'u istinjadu waa in laysnadiifiyo najaasada iyo waxyaabaha ka la ah in layska istinjeedo oo la darab qaato waajibun waa waajib min albawli kaadida xaggeeda iyo waalghaa'iti saxarada labadaba waalafdalu sida fiican ee fadliga badan an yastanjiya waa inuu qofku ku istinjoodo kuna darab qaato bilaxjaari dhagxaanta humma kadib markuu dhagxaantii isaga nadiifiyo najaasadana yutbicuhaa uu raacsiiyo haddana bilmaa'i biyo uu markaa raacsiiyo waa sida ugu fiican ugu fadliga badan waayo dhagxaanta meelihii najaasada iyo nadiifinaysa ay ka tirtiraysaa biyuhuna aafaartii meesha iyo wixii kar ahaa ee jiray ayay ka nadiifinaysaa walaalayaal istinjaa istinjadu waajibun waayo min albawli kaadida xaggeeda in laga istanjoodo iyo waalghaa'iqi saxaradaba wal afdalu sida fiican ee fadliga badanna an yastanjiya waa inuu qofku ku istanjoodaa kuna darab qaataa bilaxjaari dhagxaanta humma kadibna yutbicuhaa uu raacsiiyo bilmaa'i bii uu marka raacsiiyo kadibna uu biyo markaa raacsiiyo wayajuusu waxa bannaan an yaqtasira in qofku uu ku gaabsadee lagu gaabsado cala almaa'i biyaha biyaha keligood waad isticmaali kartaa adoo dhagaxna isticmaalin aw amase calaa halaathati axjaarin saddex dhagxaan yunqii kaasoo lagu nadiifinayo bihinna ayaga almaxa maxalkii nijaasadu ka imaanaysay adoon biyona taabanin dhagxaan keligood waa isticmaali kartaa adoon dhagxaan iyo biyo isku darin biyo keligood waa isticmaali kartaa haddiise waxa laysku daro la yidhaahdo dhagxaanta iyo biyaha ayaa u fadli badan fa idaa araada haddii uu doono aliqtisaara qofku inuu ku gaabsado calaa axadihimaa labadaa midood mid ku gaabsuu is yiri waana haystaa labadoodii falmaau biyaha afdalu fadli badan mid un ha lagu gaabsado haddii la yidhaahdo biyaha fadli badan in lagu gaabsado labadooda haddii laysku daro waa sida fadliga badan labadooda mid kastoo ka mid ah waad waad ku gaabsan kartaa adoo biyo heli kara dhagxaan waad ku gaabsan kartaa adoo dhagxaan heli kara iyo biyo biyaha waad ku gaabsan kartaa mid ha lagu gaabsado haddii la dhaho biyaha fiican haddii la yihahdo see fadli badanna dhagxaanta iyo biyaha in la wada isticmaalo ina allaha yuxibu atawaabiin wa yuxibu almutadahiriin kuwa mutadahiriintana ilah wuu jecel yahay reer quba ilah wuu ammaanay fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu almudahiriin inkastoo xadiidka wax lagu tilmaamo maxaad samaysaan alla waa idin amaanay markii reer quba la yidhi biyaha inta markaan ku istanjoono yaan biyo raacsiinaa saas yideen ayaa la tilmaamaa fa idaa araada haddii uu doono qofku aliqtisaara inuu ku gaabsado calaa axadihimaa midkood falmaa'u biyaha afdalu fadli badan biyaha in lagu gaabsadaa fiican wayajtanibu qofku waa inuu ka fogaadaa istiqbaala alqiblati inuu la qaabilo iyo wastidbaaraha inuu u dibjeediyo fi saxaraa'i meel bannaana ah haddii ay markaa tahay qofku waa inuu iska ilaaliyaa wayajtanibu waa ka fogaanayaa qofku markuu saxaroonayo ama uu kaadshayaba istiqbaala alqiblati qiblada inuu la qaabilo dhanka qiblada ha ula jeesanin wa i iyo wastidbaaraha istidbaarkeeda inuu dhabarka u jeediyo mar allaala markaad qadaaul xaaje gudanaysid dhanka kacbadana ha u jeedsanin ee qiblada ah dhabarkaagana ha u jeedinin oo dhanka kale koonfurna ha qaabilin macnaha haddii kacbadu ay tahay waqooyi dhanka koofur baa dhabarkaagu noqona marka markaad istanjoonaysad qadaaul xaaje gudanaysid ha u jeesanin kacbada hana u dibjeedinin oo dhabarkaaga ha aadinin waa goormee waa fi saxraa'i meeshu hadday bannaan tahay laakiin haddii wax kaa xigaan masquul dhisan ay tahay kayfa si kastay u dhisan tahay kuma sugna waayo xadiidku wuxuu tilmaamay rasuulku bacdamuu tilmaamay uu yidhi hana u jeesanina kacbada oo ha la qaabilina bowl iyo qaa'id labadaba kaadi iyo saxaro hana u dibjeedinin hadduu rasuulku yidhi nin saxaabi baa wuxuu yidhi guriga walaashay korkeed ayaan koray waxaan arkay rasuulkoo laba labinatayn ku fadhiya baytalmaqdisna qaabilay cabadana u dibjeediyey taa marka culimmadu waxay ku fasirayaan haddii meeshu ay tahay meel dhisan ama gidaar kaa xigo ama geed aad iska xijiso dhib kuma sugna laakiin meeshu hadday saxaro tahay bannaan ay tahay wax kacbada kaa xiga oo gidaar iyo derbina uusan jirin markaabaa marka mamnuucu uu yahay oo la leeyahay qofku waa inuusan kacbadana qaabilin una dib jeedinin wayajtanibu wayajrib wuxuu kaloo ka fogaanayaa qofka albawla kaadi waalqaa'ida iyo saxaro fi lmaa'i araakidi biyo fadhiya biyo war oho fadhiya indaad dul istaagtood ku dulkaadiso weriga ha yeelin hana ku dhex saxaroonin biyaha baddee soconaya biyaha webigee soconaya dhib kuma sugna idan waa dhaqaaqayaan way soconaysaa amaa biyaha raakidka ah biyaha fadhiya loola jeedaa biyaha fadhiya inuu qofku ku istanjoodo ama uu ku dhex saxaroobo ku kaabiyo waa mamnuuc wayajtanibu albawla kaabi waalghaa'ita iyo saxaro fi lmaa'i araakidi biyaha fadhiya iyo wa taxta ashajarati geedaha hoostooda almuthmirati ee miraha bixiya geedaha miraha leh weeyo mirahooda la cuno hoostoodana inaad ku saxarooto ama aada ku kaadiso ha yeelin miraha qaar baa soo daata dhulkay kusoo dhacaan dadka qaar baa miraha jecel way qabsanayaan way cunayaan markii waxaa mamnuuca inuu qofku ku hoos saxaroodo ama ku hoos kaadiyo geedaha miraha dhaliya mirahana soo bixiya gobkii aan rabay geedkiisii hoostiisa yaad ku saxarootay gobkiibaa soo dhacay saxaradiibuu ku dhex dhacay se u cunaa markaadhe ma karaa maydhe waa maya saa darteed baa waxaa la leeyahay inuu qofku ogaadaa inuu ku kaadiyo biyo fadhiya iyo wa taxta ashajarati geedihii hoostooda almuthmirati ee miraha lahaa wa fi ariiq iyo wadada wadadana mamnuuc waddada ay dadku marayaanna ha ku saxaroonin hana ku kaadinin wadilli hooska meeladaarsa darajiinooyinka geedaha inta la fadhiisto hoostooda la harsado loogu tala galay cidna ha yeelin wasuqbi iyo godka godkana waa mamnuuc godadka wax kala wax kasta isaga jiri karaa bahal baa ku jiri karaa waxyaaba noocaas oo kale waa mamnuuc jin baa ku jiri karaa waxa dhici karta inaad intaad la soo baxdo aad shinyeelka furato ood la soo baxdo godkaad la aado waxbaa dhab ku siiyeyba waa lagaa jiitay baalkii oo dhanba marka dhibkiisuu leeyahay saa darteed ee faqadka iyo iyo iyo godadkana iska ilaaliya in lagu xaajo guto waa mamnuuc bay markaa noqonaysaa xalada noocaas ahna wa taxta shajarati geedihii hoostooda geedihii almuhmirati miraysnaa ee miraha lahaa wa fi ariiqi wadada dhexdeeda wadada dhexdeeda saxaro ku samaysay qof baa soo mar wuu ku istaagay asageena halaysay wasaqeyse habaar la meesha kaaga bilaaba soo maaha Eh, aad kusoo marteen baan filayaa axaadiista gobol ka mid ah ka fogaada saddexda wax lacnada eh, itaqu halaaثa almanaaci saddexda wax lagu lacanadaa sababtooda ay wax ma lacnadaane sababta wax lagu lacnadaa waa geedka miraha hoostiisa oo lagu saxaroobo mataqaanaa meelaha dilliga ahee dadku ay harsadaan meelahaas rasuulku wuu diiday waayo dadku way fadhiisanayaan way harsanayaan ayagoo harsanayo harkii markaa fadhiya ayaa waxaa laga yaabaa laga yaabaa inuu wax usoo uro sankaa lagaa qabsanaya bel ku aragti saan allah yeela kanaa waa la wada cararaa meeshii oo dhan nacalada ilaahay kugu dhacda waxyaabo badan baa marka imaanaysaa marka waxaa la leeyahay xaaladaan iska ilaaliya wa fi طariiqi wadada dhexdeeda wadilli harka meelaha dadku ay harsadaan wathuqbi iyo godka walaa yatakalamu hadli maayo yuusan hadlin qofka xaaji gudanaya cala albawli kaadida dusheeda waalghaa'iti iyo saxaradaba taa taanayuusan samaynin laba qofood yaa intay qadaaulxaaja tagaan ee wada fariisada sheekaysanaya ilah wuu caroonaya subxaana wa tacaala marka meelaha musqulaha ah markaad gasho waa la aamusaa saabuunta iisoo dhiibay waxa u fadhiyaa baa marka hore dhahayta saabuuntaada shkumaankaaga tuwaal baan lahaa shiqmaan tuwaalkiisa qabtaa wixii markaa la ah may saa darteed marka ugu horeysa waxaaga isticmaalo waxaaga qaado mar mar hadday dhacdo waa macquul laakiin dadeeda da-bay u tahay saxaro u fadhiya soo qaylinayaa way soo qaylinaysaa digsiga iyo fiir wuu gubudhayaay horgoorka faker marka hadlin walaa yatakallam ma hadlahayo cala albawli iyo walghaa'iti bowlka iyo ghaa'ibka dushiisa inaan lagu hadlin walaa yastaqbilu inuusan qof ku qaabilin ashamsa qoraxda walqamara iyo dayaxa walaa yastadbiruhumaa iyo inuusan u dib jeedinin maxaa lasoo diiday kacbadas in loo jeesto ama laga soo jeesto soo maaha qaybtan wuxuu leeyahay shamsada iyo qamarkan ayaa loo dib jeedinin waa bari iyo galbeed waa bari iyo galbeed haddii lasoo diiday qiblada waqooyi iyo koonfur meeshaana lagu diidaayo bari iyo galbeed xaggee loo jeesadaa marka waa ninkii qisadiisa aada maqli jirteen oo kale ninkii inta ummadda dhex yimid cirka u kaadis cirka u gaadiida maayo intuu dadka soo dhex yimid oo dhexda yimid yaa intuu seexday uu cirka u kaadiyey walyidhi maxaa dhacasaa u yeeshay waxaan ahay buu yidhi nin la wareeriyey oo ku wareeriyey culimana wareerisay ay ku dhaheen ee qibladana ha la qaabilin kaabi iyo hana u dibjeedinin bari iyo galbeedna ha ula jeesanin bari iyo galbeedna ha ula jeesanin meel kaloo ii furan male buu yidhi aan cirka aadiye maahane meel kaloo hadda ii bannaan oo ku shubi kara male baasha buu yidhi marka xaaladda noocaas ahna way jirtaa marka walaa yastaqbilu ashamsa waalqamara marka la leeyahay shamsada waxay ka baxdaa bari qamarkan wuxuu ka baxaa galbeed maqooyi iyo koonfurna waa la diiday walaa yastadbiruhuma yuusanna u dib jeedinin dadka axaadiista soo barta waa muhiim xadiis waxaa kusoo qaateen baan filayaa marka qaybtan horta waa daciif bay noqonaysaa qaybtan dambe daciif waaye oo waxaad xadiis saxiixa kusoo qaadateen saan filaayo ee abi ayuub xadiidkiisa ha u jeesanino ha la qaabilina bowl iyo haa'ib qiblada hana u dib jeedinina maxaa ku jiray walakin shariquu laakiin shariqaysta buu dhaha nebiga bari la qaabila amase galbeedaystoo dhanka galbeed la qaabila marka taas way bannaan tahay wayna jirtaa waxa la diidayo qofka meesha uu joogo meesha ay kacbadu ka xigto yaa mamnuuca inuu u jeesto ama uu kasoo jeesto weliba haddii maxal dhisan ay tahay dhib kuma sugna oo xadiidku wuxuu leeyahay walakin shariquu bariyaysta oo bari la qaabila kaadida iyo saxarada ama galbeedaysta oo galbeed markaa ula jeesta taas waa macnatanjada xaggeeda faslun kana fasal waayo waladii midka yanqudu burinahaya alwuduu'a waysaqaadka sittatu ashyaa'a waa lix waxyaabood sittata ashyaa lix waxyaabood yo wisqaadka jebiya kow maa kharaja wixii ka soo baxa min asabiilayni labada jid labada jid labadee loola jeedaa min asabiilayn waa hore iyo gadaal waa maxalka kaadida iyo maxalka saxarada wax walba oo kasoo baxa wisqaadku waa dhiig hadduu ka soo baxo biyo hadday ka yimaadaan hawo hadday ka soo baxaan labada wado wax kasta oo ka soo baxa wisqaadku waa jebinayaan xataa waxay tilmaamayaan fuqahada gobolka mid ah tixri hadii u ka soo baxo ilan maa kharaja min asabiilayn waa wax allaala wixii labada wada labada wadda ka yimaada labo wannawmu hurdo hurdana way jebinaysaa wisqaadka calaa hayri hay-ati mutamakinin mutamakkini macnaha midka makansaday dhulka hurdada hurda u hurdo calaa gayri hay-ati mutamakinin qofka dhulka makansaday hay-adiisa si aan ahayn qofkii markaa u seexda masada way ka jabaysaa oo muxuu ula jeedaa wuxuu ka wadaa salkaaga iyo birada oo dhan waa dhulka taalaa waa mutamakin mutamakinka hay-ada saasoo kale ah hadduu qofku u fadhiyo ee uu hurdo wasqaadku ka jebi maayo laakiin saas oo mutamakinka si aan ahayn hadduu qofku u jiifto ama u hurdo dhinac baad u jiifatay matalan liannahu xagga dambe dabadu waa xariga indhaha la yidhaahdaa hadday indhuhu hurdaan xariga waa furmayaa hurdadu sideedaba ma aha waxyaa wasqaadka jebiya laakiin waxay keeni kartaa sababtoo sida ay ku jabto ee indhuhu markay soo jeedaan wax kasta oo kaa yimaada waad dareemaysaa waa maqlaysaa waana og tahay laakiin hadday indhuhu indhuhu ay hurdaan xarigii wuu furmay soo maaha xarigii xagga dambe wuxuu ahaa indhaha haddii xarigii oo uu furmo maxa wax celinaya iska soo baxaysaa soomaha bahasha saa darteed baa waxaa la yidhaahdaa midda labaad ee wisqaadka jeminaysaa wannawmu waa hurdo calaa ghayri hay-ati lmutamakkini midka mutamakinka ah macnaha midka makansaday salkiisa iyo biradiisa oo dhan dhulka makaniyey hay-adaas qofka u fadhiya qofka aan ahayn way sida ergeysaa saddex wazawaalu lcaqli caqligu zuula caqligu mar allaale marka uu zuulo ee uu tago muxuu ku tegayaa bisukrin sakraan ow maradan ama jiro xanuun baa qofkii inta ka batay wuu miir daboolmay isadu ka jabaysaa ilaah kastaa suuragalo imaan kara wuxuu kaloo caqligii ku tegay sarqaan khamruu isku daldalay walciyaadu billaah markaasaa wax uu kala og yahay caqli uu leeyaysan markaa jira qashinkaa dhexdiisu fadhiisanayaa nin caqligiisa uu buuxo qashinka ma dhex fadhiisana maya dharkuu wada dhiganayaa waxyaabaha uu samaynayo qofka sirqaanka ah aad bay u dhib badan tahay wuxuu ilaahay naga reebay subxaana wa tacaala wax qiimo badan waay alkulistaha khamriya cabka caruurtaa ku ciyaarta waad aragteen waa la tuuriyan jiray alkuliste umburyaaka dhihi jira markaasoo dhacdhaca dhulka uma uma uma sinna dhulka uma sinna lugta kor u qaado meel meel oo god ah inuu inuu ka baxayna waa soo celina inuu dhulkiilu kusoo dhufanaya ilaahay xakiimsanaa subxaana wa tacaala ogaa laakiin annagu ma nihin dad dantooda og waxa dhibad og ma nihin waxaan iska daaya hadduu ilaahayna yidhaahdo wallahi qiimeynay sharafteenaa ku jirta adduunna waa ku badbaabaynaa aakhirana janno ilah ku helaynaa subxaana wa waa in qofku uu zuulo waa qodobka saddexaad wa zawaalu lcaqli caqligoo taga zuula bisukrin uu ku zuulo sakraan inuu qofku issakraamiyo aw maradin ama xanuun afar walamsu rajuli ninka taabashadiisa almar'ata alajnabiyata gabadha ajnabiga uu taabto min hayri xaa'ilin xaa'il la'aan waa teed la'aan wax ayad asaga iyo ayada gacantay isku taabanayaan ama jasadkooda hadduusan dhexdooda oolin shay xaa'il ah oo teed markaa ah marka marka laleeyahay mar'ata alajnabiy maxaa laga wadaa waa mar'ada ajnabiga ahee guurku kuu qaban karo taasaa loola jeedaa waa naag walba waad guursan karto yaadan guursan karin hooyadaa soo maaha gabadhaada walaasha eedada habaryarta aabbaha naagta uu guursaday iyo wixii markaa lamid ah oo dhanba kuwaasi ajnebi ma aha ajnebi waxaa la yidhaahdaa waa wixii guur kuu qaban karaa idan kitaabkan akhridayna waa shaafici waa fiqigiisii saa darteed ayaa wuxuu ku daraa asaga naagta aad qabta laftigeeda inay ajnebi kaa tahay wuxuuna saa u leeyahay intaadan guursanin soo ajnebi kaa ma ahayn waxaadan guursan karin kulli inta soo dhig naag aadan weli guursanin ajnabibay kaa tahay haddii aad soo guursatay ajnabinimadeedi way ku jirtaa ayadana bacdanaasaa ay tahay way ku jirtaa bay leeyihiin qowl annisaa oo kale walamsu rajuli ninka taabashadiisa almar'ata mar'a uu taabto habeenay ama dumar ama naag alajnabiyata ajnabi ah laakiin waxay ku darayaan ayagu min hayri xaayilin xayl la'aan haddiise aad taabatay leeyihiin gabadhii ee ajnabiyada ahayd ayagoo jirkaaga iyo jirkeeda aan waxba u dhaxayn xaa'il iyo teed waysad way jabaysaa laakiin min hayri xaa'il marka uu leeyahay haddii teed idin dhexeeyo waysada markaa ma jabayso saasaa markaa u ula jeedaa waa meesha dumarkeenu ay ka keeneen markay ku salaamayaan inay marada saa isaga kaa xijiyaan hooyooyinkeeni iyo awooyaasheenii gabdhaha asablaaki ah way fiican yihiin ha iisoo dhawaan bay ku leedahay asalaamu calaykum soo dhowaanin marka eh, macnaha waa sidaa min hayri xaa'il saasay markaa leeyihin waa cala almadhab laakiin sideedaba dumarka jinabiga ah ee guurka kuu qaban karaa bacdamaa gabadhan aada soo guursatay xilahaagii noqotay axaadiidta nebigana ay ku caddahay inuu intuu caaisho taabto uu tugta sal alla alayh wasalam wax loo sii raadinayo marka wax kale oo loo sidaada ma jirto min hayri xaa'il markay leeyihiin rasuulka sal alla alيh wasalam xaa'il walaa hayr xaa'il labadood ma samaynin inuu markaa taabtay aw laa nastumu الnisaa axaadii ee mtaqaanaa tafsiirada ku jira qaybo ka mid ah sida raajixa ah maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan in loola jeedo lamsigaa ilaahay tilmaamay jimaac sida cabdullahi bn cabaas iyo dadka markaa lamidka ah marka laakiin waxaan akrinayna waa madhab sideedana xadiid haddii u yimaado ama nebiga dhaqan uu sameeyey kaasaa markaa wax kasta ka horeeya lagana horumarinayaa waata ay tilmaamaan imaamyada afarta laftigooda haddii hadalkayga iyo hadalka nebiga iswaafaqi waayo keena waxba ma ahee ka nebiga hala raaco saasna markaa wa ay jirtaa walamsu rajul ah, ninka taabashadiisa arajula almar'ata uu taabto mar'ad aljnabiyata ajnabi ah min hayri xaa'ilin teed iyo xaa'il la-aan midda shanaad wamasu farji alaadamiyi bibatni lkafi wamasu taabashana wisqaadkuu jebinayaa farji alaadamiyi qof aadami ah xubinkiisa ama taranka ah ad markaata farjigiisa bibatni lkafi aad ku taabato waa kafka batnigiisa waa gudihiisa ilan gacanta kafka ah kafka waa inta lulataa ee cuntada lagu cuno baatin iyo daahir buu leeyahay daahirka waa meesha kore baatinkana waa meesha raashinka lagu cunay calaa casha markaa ah calaa casha yaasir maasha allah calaa ayaa la yidhaahdaa magac kale haddii uu jiro iisoo qora calaa loo yaqaano marka kafka inta lulatee gacanta la yidhaahdaa batnigeedana waheeda gudaheeda ayaa markaa la yidhaahdaa marka calaa calna wax kale ma jirtaa umalaya haddaan waxba loosoo lasoo qorin bagcad maba jiro wax bagcad la yidhaahdo sacabna waa sacbiska marka la sacbinaayo sacab garaaca la yidhaahdo abacaa kale yaa wax kala haya baabacada calaa casha baabacada waa macquul in lasoo dhoweeyo maxaa kale maasantiin dhamaantiin waayahay walamsu wamassulfarji waa farjiga taabashadiisa farjiga oo lagu taabto waa farji alaadamiyi bibatni lkafi kafka gudihiis in lagu taabto lix wa nasu iyo in la taabto xalqati duburihi duburkiisa waa dabadiisa xalqadeeda meel yaroo wareegsan baa jirto saxrada iyo ay markaa ka soo baxdo cala aljadiidi cala madhab aljadiid calaljidiid marka uu leeyahay waxaa ogaataan imaamku inuu leeyahay laba madha inuu leeyahay laba madhabood ciraaq inta uu joogay imaam shaafici wixii uu qoray ama uu ka jawaabay ama madhabkiisa waxa yidhahdaa madhab qadiim baa la yidhaahdaa madhabkii qadiimka ahaa laakiin markuu masar u soo wareegay madhabkiisa madhab jadiid waayo waxyaabo fara badan oo wixii hore tii hore uu ku tilmaamay ee uu ka laabto ka noqday baa jira waa madhabka jadiidka marka marka madhab calaljadiid markuu leeyahay waa madhabka jadiidka ah haddii madhab jadiid uu yiri waxaa laga qaadanayaa meesha inuu jiro madhab qadiim ah madhab qadiim ah oo kan ka horeeyey inuu markaa jiro say tahayba madhabka imaamka ee jadiidka ah taasuu tilmaama ilan markii hore ma qabin e, e, imaamku in xagga dambe ama duburka taabashadiisa inuu isqaadka jebiyo isqaadka jabiyo ma usan qabi jirin laakiin madhabkiisii jadiid ka ah taasuu markaa qabay oo wuxuu dhihi jiray qofku haddii uu dabadiisa xalqada uu taabto weysada waa u jirtaa laakiin masxul eh, eh, farjiga waa qaybta hore ee farjigee ama xubinka taranka ah ee aadamiga qofku haddii uu taabto kuna taabto bibadni lkafi kafka gudihiisa meesha cuntada lagu cuno markaasay markaa jabaysaa amaa meesha waxaad ka fahmaysaa bibadni lkaf hadduusan ku taabanin oo kafka dhinaciisa dambe uu ku taabto inaysan wisqaadku markaa jabaynin ama gacanta inteeda kale saas way macnaha ta lixaad wamasu in la taabto xalqati duburihi duburkiisa ama bani aadamka duburkiisa ama qof karkiisa xalaqada wareegsan meesha garaangarta ah hadduu ku taabto gacantiisa inuu waysqaadku uu jabayo cala aljadiid wa calaa madhabi aljadiid baa loola jeedaa fasl kanna fasal waayo wuxuu cadaynayaa ama kala saarayaa waladii midka yuujibu waajibinaya alghusla qubayska alghaslana waa dhihi kartaa sittatu ashyaaa waa lix waxyaabood waxyaabaha waysqaad ka waajibiya lix arin waaye lixdaa arrimood haddii la helo qofku isqaad baa ku waajibaya waladii midka yuujibu waajibinayo alghasla qodayska ama algusla sitatu ashyaa waa lix waxyaabood halaaatun saddex tashriku waxaa wadaaga fiiha saddexdaa dhexdooda alrijaalu waannisaau raggii dumarka lixdaa buu kala qaybiyey saddexna rag way wadaagaan saddexna dumarkay qaas u tahay sida noo imaan doontaba waxyaabaha waysqaadka markaa waajibinaya lix noqday waaladii midka yuujibu waajibinaya ama muujibu lqusli waxyaabaha waysqaadka waajibiya waladii midka yuujibu waajibinaya algusla ama alghasla sitatu ashyaaa waa lix waxyaabood halaahatun saddex ka mid ah tashtariku waxaa wadaaga oo shirka ku ah fiiha gudaheeda alrijaalu ragga iyo wnisaau dumarka waa isku mid wahiya saddexdaa waxaa ka mid ah kow iltiqaa'u kulmid alkhitaanayni labada gudan labada gudan kulmid ay kulmaan qubaysaa waajibaya tani maxaa loola jeedaa labada gudan ragga qolof laga gooyaa jirta dumarkana waxbaa laga suneeyaa haddii qaybta dumarka ah qaybta dumarka ah ninka intii laga guday dafooda hore uu galo qubays waa waajib qubaysku wuu waajibayaa axaadiista rasuulka waxaa ku cad sal alla alayh wasalam axadkiin hadduu ku fariisto buu dhahay nebiga afarta waaxood ee gabadha dhexdeeda kadibna uu ku dadaalo jimaaceeda faqad wajaba alguslu qoysku waa waajibayaa qoysku waa waajib riwaayada qaarkood maxay ka dagan wain lam yanzil samahayn axaadiiskaad ku qaadateen xataa hadduusan dejinin xataa hadduusan biyo ka imaanin qofka wuu isqaadanayaa kulankaa ay kulmeen labadaa gudan ayaa qobays waajibinaya waa in shafada inta hore shafxada inta hore ee dakarka ninka uu galo kuna qarsoomo gabadha xibinkeeda taranka ah haddii biyo ka yimaado waa qubaysanayaa hadduusan ka imaanin waa qubaysanayaa marka isku taga iltiqaa'u kula kulmaan alkhitaanayni labada gudan ee qoysku waajibaya waa meesha loo daliilsado dumargudniin inay fiican tahay gudniinka uusan ahayn gudniinka foosha xun ee dumarka lagu sameeyo laakiin in waxoogaa cac laga siiyo wax dhiba kuma sugna la yidhaahdaa eer dhiig laga daadiyo labo wainzaalu lmaniyi iyo mani dejinteeda wainzaalu lmani maxaa loola jeedaa waa inuu mani macnaha mani dejinteeda waa laba arrin fiiri hasku qaldin midna waa in labadii gudnaa ay isgalaan kuma xirna inay biyo yimaadaan wuu qubaysanayaa ta labaadna waa inay biyo yimaadaan wa inzaalu maniyi waa meni dejinteeda waa inay shahwo timaado shahwadu si kastay ku imaan kartaa niga iyo naagtu markay isku tagaan biyo way imaan karaan mani ah mana imaan karaan taasi kuma xirna waxaa meesha la tilmaamaya inay mini timaado adoo seexda mini imaan kartaa soomaa dad baa riyooda dad ayaa riyooda markay riyoodaanna biyay dejiyaan biya ka yimaada haye naag muu u tegay waa maya heblaayo madaxweyn baa oteed bay dhihi jireen dhalinyarada sooma shiikow xalay heblaayo magacaan aan diiday inaan sheegayahay gabdhaha qayb kamida ah magacooda waaye heblaha madaxweyn baa xal isaa weerarto muqbaysanaa buu kuleeyahy qawina waa jira marka inzaalka iyo dejinta mii la dejiyo gabar ha ahaato wiil ha ahaado marka labaduba taa markaa way wadaagayaanoo waxay ka tahay waxyaabaha raggii dumarku ay wadaagaan waa inzaal ulmani dumarku haddii ay seexdaan oo ay riyoodaan kuna riyoodaan waxay raggu ku riyoodaan oo kale ay laftooda qubaysanayaan wiilka iyo gabdho waa isugu mid waa tii gabadha saxaabiyaed intay rasuulka u timid tiri rasuulkii allow ilaahay xaq kama sariigto xaq kama xishoodo ee gabadha korkeeda qubays ma yahay hadday ixtiraamto hadday dhabdhabto korkeeda qubays ma noqonayaan nacam idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto qoyaan hadduu yimaado biyo ka yimaadaan mani ah way qubaysanaysaa umu salama maxay samaysay umu salama wejiga intay daboolataa waxay tiri taribad yadaaka gacmahaaga ha ciidoobaane daxatiniska dumarka ceebaysay anaa bay tiri waana ceebaysay waana fadeexaysay rasuulku laakiin wuu difaacay wuxuuna yidhi adiga gacmahaaga ha ciidoobaano markaasay weydiina dheheen arrintaa mana sugan tahay markaasuu rasuulku dhahay nacam fa min ayna yakuunu shubbah xaggee uu ka yimaadaa shubbaha macnaha isu ekaashaha haddii xataa miyi aysan lahayn xaggee ka imaanaya waa ma jirto yakhruju min bayni sulbi waataraa'ib sida ilaahay yidhi wa inzaalu lmani midda saddexaad walmowtu waa geeri geerida qofku hadduu geeriyoodo waa loo qubaynayaa rag iyo dumar labadaba wa halaaatun saddex takhtasu waxay khaas ku tahay bihaa taa annisaau haweenka saddex waxyaabood dumarka uu meyd wuxuu ku yahay deh ee khaas uu ku yahay wahiya saddexda waxaa waaye kow alxaydu dhiiga xaydka labo wannifaasu dhiiga nifaaska saddex walwilaadatu wilaadada waa markay naagtu dhasho nifaaska iyo wilaadadu waxay ku kala duwan yihiin gabadhu markay dhasho way qubaysanaysaa ma aha qubayskii dhiigga ka go-ay waa qubayskii wilaadada la yidhaahdaa oo taana dumarkuu qaas ku yahay saddexdaama dumarkuu qaas ku yahay waa dhiigag ayaga markaa ka yimaada xaydku si qaasuu noogu keeni doonaa waa dhiig dareero ahoo dumarka ka yimaada wakti ay bad iyo caafimaad qabaan xeedku kuma xirna xanuun dartii waa dhiig ilaahay ku dabeeceeyey calaa banaati aadam gabdhaha aadam oo dhan ayuu ilaahay ku dabeeceeyey lagu khalqay xaawaa la sheegaa inuu kusoo dhacay xataa qaala waxay yihahdeen dhiigga xeedku wuxuu ku bilowday gabdhihii reer bani israa'iil ciqaab ahaan buu ilaahay uga dhigay war suganse ma aha oo xaawaa macquula inuu ku soo dhacay dhiigga xaydka ah marka inta gabar adduunku joogtuna wuu soconayaa oo dhiigga xaydku wax jira waaye saasuuna ilaahay ugu dabeeceeyey marka gabadha markuu dhiigga ku dhaco kana go'o waa qubaysanaysaa inay qubaysato laazim buu ku noqonayaa ka labaad waa nifaaska nifaasku waa dhiigga dhalmada afartanka maalmood markay ka baxdo umusha afartanka maalmood markay ka baxda umusha hooyadu dhashay iyaduna qubaysanaysaa wilaada waa dhashay hadday dhashay way soo qubaysanaysaa gabadha wilaada kaasaa la yidhaahdaa afartan maalin muhiim ma aha afartankii oo aan la gaarin haddii dhiigu ka go-o gabadhay qubaysanaysaa way tahaaro qaadanaysaa way tukanaysaa way soomaysaa shan iyo toban maalmood markay marayso dhiig haddii la waayo waa tahaaro way la imaanaysa way qubaysanaysaa afartanka maalmood waa sida ugu badan oo dhiig u socdo afartanka maalmooda ugu badan markaa xagga gaarnaan u daynaynaa insha allahu tacaala wilaadaduna waa sidaa way isqaboojinaysaa gabadha mar allaala markay dhasho ilaa dhib bay soo martay ilmaa lasoo dhexmarsiiyey a iyo wow bay dhehaysay a qaylada ka baxaysa wax dhib badan waay dumarka markaad fiiriso markay dhalayaan waxay yidhaahdaan baa la yidhi bis waay aniku kale iguma ogid saas maaha hooyooyinka aawe wax kale iguma ogid bay leedahay ku kalaa allaa iga kaalo markuu soo baxa dhehee hadduu soo baxo waxay helaysaa raaxo waxay helaysaa tamaamnimo canugii bay soo qabanaysaa dhabtay saaraysaa waa mataqaanaa way dhudhunkanaysaa shafaqada iyo naxariista waa xanuunka hooyo soo maray haddaan xanuunkaa la marsii lahayn cunuga gadaal gadaalay u tuuri lahayd si raaxo ah haddii u dhali lahayd ka waran ama cunuga meesha sariirta u saaran haddii la heli lahaa laba dharbaxshay u geli lahayd laakiin hadda ma samaynaysa hooyo waatii xadiidku tilmaamayoo rasuulka sala allahu caleyh wasalam inuu xero qafaal lagu riday ku dhex arkay haweenaysa ugu dhex wareegaysa ilmo kastay aragta way qabanaysaa markaasay nuujinaysaa keeday u malaysaa naagtan ilmo ay dhashay deb ma ku tuuraysaa buu yidhi rasuulka mayay dhaheen ayadoo kari kartaa naxariista darteed ilaah uga naxariis badan buu yidhi addoommadiisa hooyadan say ilmeeda ugu naxariisanayso gabdhahan wax dhalin ilmaha marka lagu dhaafo dad afka ugu riixaya xoobi uu gelina hadduu ku ooyo ka yare ee hooyo dhashay laakiin maalintay ayadu wax dhasho yay ogaan doontaa maalintay wax dhashay ogaan doontaa hooyo kastii gabar walbana way soo mari doontaa haddii ilaahay owlaad siiyo subxaana watacaala sidaa darteed baa gabdhaha da-da yar waxaa la rabaa inay gartaan oo ay ogaadaan waxayna ogaanoo doonaan markii ilaahay ilmo soo dhex marsiiyo subxaana wa tacaala waryaa canuga dhulka maa laga soo qaaday ma dhahaano kiiga kaaga waa loo fooshay kiiga dhulkaa laga soo qaaday miya xanuunkii ay haayo weli war cunagaa farna iyo ma saari kartid hooyooyin dagaalama weligii baaratadig oo ilmo ku dagaalamay marka taasaa keenaysa macnaha in hooyadu ay markaa soo qubaysato faslu waa fasli midkaana wuxuu kala saaraya kii hore iyo kii dambe faraa'id alqusli iyo wa sunanahu wayse qaadka ama qubayska aan dhehee faraa'ishiisa iyo sunooyinkiisa wa faraa'id alqusli qubayska waxaa faradayaal u ahoo waajib u ah halaathatu ashyaa saddex waxyaabood koo anniyatu qofk inuu niyo la yimaado labo wa isaalatu najaasati najaasada inuu ka zuuliyo inuu zuuliyo in kaanat calaa badanihi haddii jirkiisa ay ku taalo saddex wa iisaalu lmaa'i biyaha in la gaarsiiyo ilaa jamiici ashacri waalbasharati timaha dhammaantood iyo basharada waa jirka oo dhan in biyo lagu saddexdaa waxyaabood qubays qubayska waajibiyaalkiisa ayay markaa ka mid yihiin kow waa qofku niyeystaa niyada waxaa lagu kala saaraa caadada iyo diinta ogow suuqaad ku soo daashay waad soo dhididay maantoo dhan baad howl soo haysay waa timid xaafadiibaad timid waad qubaysatay janaabaad rabtaa inaad ka qubaysato ama dhiiggiibaa go'ay oo waxaa rabtaa inaad ka qubaysato waad iska qubaysatay ajir ma lihid ku ansaxayo kaa hore waa biyo aad isku shushubtood isku qaboojisay cibaado ma aha midkaanse niyad la timid waa cibaado marka caadada iyo diinta niyaddaa lagu kala saaraa niyadda ayaa lagu kala saaraa marka midda koowaad waa niyo inaad la timaado wax la akrinaya ma jirto nabaytu waxaa niyeystay inaan inaan janaabo ka qubaysto miya wixii la akrin jiray ma jirto niyaddaad gashadaysaa waxaa qubayskaad qubaysanaysa inuu yahay qubays waajib ah ama diini ah oo ilaahay agtiisa aada ajir kaga raadsanayso labo wa isaalatu najaasati najaasada in laga tiro in kaanad calaa badanihi qofka jirhkiisa hadday ku taal inuu ka zuuliyo matalan gacantaa najaaso kaaga taala intaa najaaso kaaga taala biyaha lagu magacaabo medida waa najaaso najaasadii medida ahayd meni ma aha waa medi medida waa macibka ku timaada markaad taabata iyo markaad jamaac ku fakerta iyo markii mataqaanaa waxyaaba un oo hoosaad dhaca iyo yay yimaadaan jirkay kaa gaareen jirka meeshay ka gaareen waa in la dhaqo marka hore waa in he markaa la dhaqo marka najaasa intaadan qubaysanin ka hor badan ka gaartay in laga zuuliyo iyo wa isaalu lmaa'i biyaha in la gaarsiiyo ilaa jamiici alshacri waalbasharati saddexdaa waa waajib wa sunanuhu sunanyaalkiisa qubayska sunooyinkiisa khamsatu ashyaa'in waa shan shay shan waxyaaboodna waa usunno kow altasmiyatu inaad ilaahay magacowdo labo waalwuduu'u qubays ilahay weyse qaadde wuduu qablahu qubayska ka hor wa imraaru lyaddi gacanta in la marmariyo cala aljasadi jasadka tubadaad isku furtay intaad dul istaagtay qasabada biyaa oo musqusha lagu qubayso ma jirto oo kor biyaasaan kuu qubaynaya adoon jir ku taaban korka aadan marmarinin tubadaas ku furtay waad istaagtay waa inaad marmarisaa sunno waayo macnaha wa imraaru اlyadi cala اljasadi afar wاlmuwaalaatu in la xiriiriyo qubayska muwaalaad wisqaadka iyo waxyaabaa iyo kulli muwaalaad baa lagu daraa madaxaad waxoogaa dhaqday xalaa hoose qoyaan ma gaarin biyo ma dhaqin dharkagaad labisatay liin baad doonatay suuqa basbaaskii ku qadaynays waxaa soo xasuusatay inuusan liin lahayn liintii soo iibsato waa keentay haddana waa intiaa siib dhaqaya ma soconayso wain muwaalaad u hada isku xiriiraa af shan wa lyumna iyo midigtoo laga hormariyo cala lyusra bidixda e, macnaha dhinaca midigta ah in laga hormariyo dhinaca bidixda ah marka ugu horeysa qeybaha midigtaa la dhaqo ka bacdina qaybaha bidixda ah fasl kana fasl waxaa wاlاqtisaalaatu alاqtisaalaat اlmasnuunatu waa qubaysyaalka la sunneeyo iqtisaalaadka iyo qubaysyaal waxaa jira sunno ah qaarna waa waajib waa kuwaan soo marnay laakiin kuwo kaloo iska sunnaa jira waaliqtisaalaatu qubaysyada almasnuunatu la sunneeyey sunnada ah sabcata cashara quslan waa todoba iyo toban qubays todoba iyo toban qubaysood waaye kuwa sunnadaa tirsa kow gusluljumcati jumcada qubayskeeda waa sunna mu'akad ah laakiin hadduusan qofku qubaysanin ee asagoon jumcada qubaysan tukada ma la dhahay khudbadaadii ma jirto laakiin waa qubays sunno ah waa sunno akada ah oo aad iyo aad u xoog badan labo walciidayn labada ciidood labada ciidoodna waa qubays sunno ah saddex walistisqaa'i roobdoonka salaada loo tukanayo afar waalkhusuufi qorax madoobaadka salaada loo tukanayo shan waalkhusuuf iyo walkusuuf wuu kala qaaday khusuuf haddii la yidhahdo waxay dhahaan fuqahada intooda badan waxaa loo isticmaalaa bisha markay madoobaato kusuufna waxaa loo isticmaalaa qoraxda markay madoobaato labadoodaba waa loo isticmaali karaa khusifat shams qoraxdii baa madoobaatay ayadoo khusuuf la isticmaalay xadiis baad ku soo marteen laakiin khusuuf iyo kusuuf haddii la kala qaado dayaxa iyo iyo qoraxdaa loo kala isticmaalaa oo maxay leeyihiin faidaa bariqa albasar wa khasafa alqamar khusuufku waa qamarkay markaa leeyihiin kusuufkuna waa shamsada lix waalghuslu qubays min ghusli اlmayiti meydka dhaqitaankiisa laga qubaysto qofkii meyd dhaqa waa qubaysanaya laakiin waajib ma ahan waa sunooyinka qubayska laga wadaa qubayska meydka qofkii dhaqa wuu qubaysanaya wاlkaafiru iyo kaafirka idaa aslama haddii markaa uu soo islaamo kaafir hadduu soo islaamana wuu qubaysan sideed wاlmajnuun qofka waalan sagaal wاlmuqmaa calayhi qofka la miir daboolay dushiisa idaa afaaqaa hadduu soo tooso uu miir soo helo uu soo kaco asna wuu qubaysan toban waalquslu qubays cinda alixraami marka la xarmanayo qofku markuu xarmanayo ee uu socdo xaj ama cumra isagana waa qubaysanayaa waliduquuli maka magagelitaankeeda inta waa qubays oo sunno ah marka qofka markuu galayo inuu qubaysto laba iyo toban wlaba iyo toban liwuquufi bicarafata carafa istaageeda istaaga carafana qofkiina u qubaysto waa sunno saddex iyo toban walilmabiti bimusdalifata musdalifa baritaankeeda waa maalinta inta carafa ay soo dhammaato qoraxdu dhacdo habeenka loo soo hooyanayo musdelife tobanaadka ah taana qubayskeedii waay afar iyo toban e, wali ramyi aljimaari athalaathati jimaarka iyo dhagxaanta ama jimaarta marka la tuuranayo ee saddexda ah shan iyo toban walitawaafi iyo tawaafka awaafka kacbada la dawaafayo taana marka in loo qubaysto lix iyo toban walisacyi sacyiga waa safa iyo marwa toddoba iyo toban waliduquuli madiinati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo gelitaanka madiine la gelaayo intaba qubays sunno ah haddaad ka tagto laguma haysto ama ku waajibka ah xaydkii nifaaskii wixii lamid ahaa kulli inuu qofku ka qubaysto waa waajib ayay markaa noqonaysaa marka axkaamtu aad iyo aad bay noo baraysaa waxyaabo fara badan oo maskaxdeena ka maqnaa waxyaabo badan aan ogeynna wnsii way nagu sii baraarujisay waxaan ogeyn ayay nagu sii baraarujisay waxaanan ogeynna waan markaa kasii baranay insha allahu tacala ilahi xaqa waxaan ka rajaynaynaa inuu xaqana waafajiyo fiqiga axkaamta diinka uga bartana inuu ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala meeshaa inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu